nadaqnaaha waa kelimadii ugu horreysay oo qof waliba markuu dhasho uu ku dhawaaqay waa hooyo waa kelimada ugu macaan oo qof waliba uu celceliyo waa hooyo haddii arrintu sidaa tahay walaalayaal iyo ogolaada hooyooyinkeen oo dhan inshaa allahu tacaala inaan u celinno kelimaad la yidhaahdo shukri wa cirfaan inaan mahad celin insha allahu tacaala hooyooyinkeenu celinno haddii aan wax walba sheegno hooyo abaalkeed ma gudi karno ma halmaami karno hooyo laabteedii xanuunka iyo jacaylka badan lahayd halmaami mayno ma halmaami karno soo jeedkii hooyo ay soo jeedi jirtay habeenadii adigoo horda ma halmaami karno maalintii tacabka iyo dhibaatada kugu qabsanaysay iyo dabagodoonka maalin oo dhan ilmaheeda daba ordaysay ma halmaami karno xilligii aada walaalo wada ahaydeen carruurta aan wada ahaan jirnay oo hooye ay cuntada ina siinaysay oo kulligeen hal saxan dhinacyada laga soo wada mari jiray oo ay hooyadu u doori jirtay wax walba oo macaan iyo wax walba oo fiican ilmaheeda ay isaga horumarinayso meeqa ayaan hooyo dhibnay oo dhibaato aan u geysanay meeqa ayay hooyo daraaddeen u soo jeeday oo innagu aan seexanay oo ummadaha kale ee dariskaana ay la yaabi jireen hooyo waxay u soo jeeda saacaddan maxaa jira adigoo maqan ayay ku sugaysay waxay kaaga baqi jirtay waraabaha iyo wax walba inay ku cunaan waxay kaaga baqi jirtay badda kuwa agdegan ee badda ku dha ay ku dhacaan iyo meelaha ceelasha ay ku daataan waxaan nahay wamaa naxnu wallahi ilaa xasana min xasanaatika yaa ummaa innaga dhanba waxaan nahay xasano iyo wanaaggii hooye wana qeybta uun ka mid a baan nahay wax kalaba manihi fadliguna ilaahay baa le humma laki yaa ummaa hooyo ayuu fadligu u noqonayaa waxa maanta innagu aan ku sugan nahay iyo tarbiyada iyo wanaagga ay soon ina soo marisay fajazaaki allahu cana khayra aljazaa'i ya ummaa ilaahay subxaanahu watacaala khayr badan ha kugu abaalmariyo hooyo yaa saaxibata alcadaa walqalbi alraxiim yaa ummaah hooyadii siismada badnayd ee wax badan oo wanaagsan laga heli jiray qalbiga wanaagsanna lahayd hooyo hooyadii qaaliga ahayd ee ilinteenna markaan yaraynayn oyno naga tirtiri jirtay hooyo hooyadii qaaliga ahayd ee dhaqi jirtay wasakhdeenna iyo kaadideenna iyo nijaasadeenna dhaqi jirtay hooyo hooyadii inagu quudin jirtay gacanteeda inaguna waraabin jirtay gacanteeda hooyo meeqa ayuu laabteedu inoo ahayd guri meelaan deganaano ilmuhu uu ku raaxaysto oo hooyada laabteeda aada ku hurdi jirtay cindhaheeduna waxay ahaayeen waardiye adiga ku ilaaliya ayay ahaayeen waxaan u hadiyeynaynaa camalkan caawa insha allahu tacaala iyo muxaadaradeenna siday u dhan tahayba hooyaan u hadiyeynaynaa fajazaaki illaahu cannaa khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala allahuma axfid ummahaatina bixifdik atil cumraha kuwa nool ilaahay subxaanahu watacaala hooyo ha ilaaliyo xifdigiisana ilaahay ha ku ilaaliyo cimrigeeda ilaahay subxaanahu watacaala ha dheereeyo alla subxaanahu watacaala ha u naxariisto ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa ha siiyo camalkeeda ilaahay subxaanahu watacaala ha wanaajiyo camalkeeda ilaahay subxaanahu watacaala waqtin bisaalixaati acmaalaha wax wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala ha ugu soo dhammaysto ummaa low kaana cumruki biyadii lazidtuhu siniin haddii cumriga hooye gacanteena ku jiri lahaa sanado ayaan ugu dari lahayn ummaa low kaana amruki biyadii larafactu licanaani samaa haddii umurteedu iyo arrinteedu gacanteena ku jiri lahayd hooyo kor baan ugu qaadi lahayn oo meel sare ayaan dhigi lahayn ajarkaaga ma oofin karo hooyo ila allahu subxaanahu watacaala ilaahay unbaa ho unbaa maaragtay oofin kara amaa intaa kadib walaalayaal mawduuceenna oo hooyo ku saabsan waxaan u qaybin doonaa insha allahu tacaala dhowr qaybood waxaana isku dayi doonaa haddii alla idmo ee muxaadaradu habeen iyo lababa way way ka badnaan kartaa ugu yaraan hooyo waxay tegi laba muxaadaro ama saddex muxaadaro taqriiban waana isku dayaynaa inaan laba kusoo ururino marka insha allahu tacaala canaasir ayaan u qaybin doonaa ama qaybo muxaadaradu ay leedahay insha allahu tacaala <clears throat> waxaan ka bilaabeynaa su-aal aan isweydiinayno wamaa adraaka malum maxaa ku ogeysiiyey hooyo waxay tahay maxaad ka taqaanaa hooyo waxay tahay hooyo waa kutlatun min asabri wa suuratun xayatun alcafu walxilm hooyo waxaa la yidhaahdaa <clears throat> iyada dhan waa muuqaal meel yaalla oo sabir ka kooban allahu akbar waa suuratun xaya waa nolol waa muuqaal ay ka muuqato nolol oo iyada dhan ah cafwi iyo xilmi oo a dulqaad iyo iska saamaxaad laysa man samica kaman ra'aa qofka wax maqlaayo lamid ma aha qofka arka isku mid ma aha bal waxaad fiirisaa taabic maraaxila xamli zawjatig xaaskaaga si aad hooyo u xusuusato hooyo waxay tahayna aada u barato bal reerkaagaoo uur leh gabadhaadoo uur leh uurkeedaa fiiriya dhibaatada soof raacaysa khadwatan bikkhadwa bal tallaabo tallaabo ula soco xaaladeedu siday tahay hooyadu marka horeba waxaa la yidhaahdaa waa ducfun calaa ducfin waa daciifatu lbinya marka horeba dhismaheeda jir ahaaneed qofka dumarkii waa jilicsan yahay waana ka jilicsan yahay ragga marka labaadna waxaa sii ziyaadinaysa aalaamulxamli oo uurka iyo dhibaatada uu leeyahay mashaakishiisa iyo dhibka uu bilihiisa hore bal gabadhaadu markay walaca tahay iyo dhibaatada ay ku nooshahay fiiri bal markay waxoogaa soo ilmuurku soo weynaado iyo rafaadka ilmahaaga ay ka mudato fiil bal marka ay dhalayso iyo foosha dhibaatada ay ka mudato fiil akhtaar iyo tacab mashaqa rafaad waqad tamuut waxaaba suuragala inay hooyadu u dhimatona waa laga yaabaa haddana maxaa kasii dambeeya hawshu intaa kuma dhammaanaysee tarbiyatun wasahar in la tarbiyeeyo ilmihii koriso iyo soo jeedid iyo hurdo la-aan iyo oohin tiro badan iyo dhar laga bedelo intaasoo dhan baa isdaba ilaahi ilaahay subxaanahu watacaala dhiiggeedii ilmuhu waxuu cabayeed soo cabtayna waa hooyo dhiiggeedii oo ilaahay subxaanahu watacaala caano adiga kaaga dhigay an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir ayuu rabbi leeyahy subxaanahu watacaala igu shukri aniga buu leeyahay kadibna labadaada waalid waa inaad ku shukrido ood ogaato maqaamka ay leeyihiin hooyo halkaasay taallaa taabic maraaxila xamli zawjatika khadwatan bikhadwa taabic xiina dakhalat izawjatu lmiskiinatu fi shahri taasic bal waxaad fiirisaa xaaskaaga daciifka ah ee masaakiinta bisha sagaalaad markay gashay takhayal anta aladii fii hada albadni almuntafikh bal waxaad ka fiirsataa inaad adigu tahay calooshaa bara maaragtay ilmaha ku jira inaad adiga tahay fiiri adigoo xaaskaagii fiirinaya wastashcir bacdan min tilka almucaanaa bal dhibaatada ay hooyadu ku nooshahay waa inaad soo xusuusato waa lagama maarmaan ruxmaaka ruxmaaka yaa allah naxariistii awe walaalayaal hooye ay nagu lahay awa yastatiicu alinsaan an yataxamala kula tilka almucaanaati waalaalaam miyuu awoodaa binu aadamku inuu dhibaatadaasoo dhan xambaaro laqad ra'aytuhaa tataxamalu kula dalik bifaraxin wasacaada waxaad aragtay marka iyadoo hooyo ay arrintaas dhan ay ku qaadayso farxad iyo rayrayn markii ilmuhu uu ilaahay subxaanahu watacaala uu ka nabad keeno akhadat izawjatu tabtasim ilmahay dhibaatadaa u martay markay dhasho oo xanuunkaad aragtay uu hayo hooyadu qosol bay ugu jawaabaysaa iyadoo ishalmaansiinaysa aalaamka iyo dhibaatada ay soo martay waxayna halkaa maaragtay ka ishaaraysaa oo ilmaheedii ishaaro ay siinaysaa ay dareensiinaysaa meeqa ayaan ku jeclaaday bay leedahay ilmayaho meeqa ayaan mushtaaqa u ahaa oon jeclaa inaan ku arko maca haada kulli mayna ka zuulin bilijtimaami bilbeyt intaa waxaa hooyo u dheer adigoo dhibaatadaa ku hayay gurigii haddana inay maaragtay ihtimaam ay siiso guriga ka shaqaynayso shu-uuntiisi iyo umuurtiisii dhan ay hayso caruur kale hadday leedahay ilmihii kale ay ka shaqaynayso nadaafadoodii ay ka shaqaynayso cuntadoodii ay ka shaqaynayso uqabayntoodii ay ka shaqaynayso hurdadoodii ay ka shaqaynayso intaas oo dhan iyadoo ay jirto ayaa ilmuhu wuxuu haddana ka qaadanayaa oo lisaanulxaal uu iska yahay ay leedahay khud minii duruusan iyo sakiir ilma yahow duruus iyo cashiro ayaan ku siinayaae iga qaado jarib nafsaka litakun umman bal walaalayaal qof walba waxaa tajrubaysaa inaad hooyo noqoto bal isku day waxaan ka wadaa weliba ragga naftoodu inay tajrubeeyaan bal hooyo hal saacad inaad noqoto hal yastatiicu rajulun waaxidu an yataxamala albaqaaca maca tiflin fi athaalisati aw thaaniya min cumri lisaacaati ma awoodaa hal nin inuu qaado hal cunug inuu habeenkii usoo kacdo hal saacad ama laba saacadood ama saddex saacadood inaad hayso suuragal ma tahay adigoo aan habaar laga yaabo iyo maaragtay inaad jugayso iyo inaad disho aan kula soo jeedsanin ma hayn kartaa ma u sabri kartaa hooyo saacado dheer bayada u samartaa ta'amal macii hada almandar bal waxaad fiirisaa muuqaalkan soo socda ma ajmala mandarahaa wahiya jaalis maxaa ka qurux badan hooye iyadoo fadhida bal suurayso oo dhinacyadeeda dhan carruurtii ay fadhiyaan oo aada moodid sida shimbirihii dhalaayee ukumaheedii dhinacyada iska dhigay oo ku wada fadhiyey marka ilmihii cuntaday cunayaan mid way tashiicinaysaa oo waxay ku tirtirsinaysaa inuu wax cuno ayay rabtaa o mid maaragtay ka qoslin marba ay maar si uu waxu cuno midna way ciyaarsiinaysaa iyadoo cuntada siinayso mid kale way caanahi siinaysaa oo iyadoo marar badan ku dayaysa mid kale way ka u yarna way ka qoslinaysaa si ay maarta way shuminaysaa isagoo dhinaceeda fadhiyo intaas oo dhan ay waxaa samaynayso oo marba dhinacay u jeedsanayso way fadhidaa jalsa hayra dabeeciya qaab aan caadi ahayn bay u fadhidaa oo laga yaabo lugaheedu inay isdhaafsan yihiin oo laga yaabo dhinac dhinac inay u fadhido oo laga yaabo gobol fiican inayna ku fadhin oo laga yaabo fadhigii iyo kuraas inayna ku fadhin yakaadu kullu mifsalin minha ya-inu calaa haddi waxaa laga yaabaa xubin kasta inuu dhinaciisa inuu burburo uu u taagan yahay hooyo way sheeganaysaa wayna xanuunsanaysaa intaasoo dhan oo jirta haddana qosol iyo maaragtay inay mid sii tashiicinayso ay sii tirtirsinayso mid kale cunto ay siinayso mid kale ay waraabinayso ayay ku jirtaa iyadoo sidaas haddana isla markaa uur bay leedahay baa suuragala ah. oo hooyo ay uur leedahay faj'atan ayaa waxay helaysaa sarkha khaafita ayaa hooyo waxay soo saaraysaa iyadoo waxaad arkaysaa xanuunsatay oo maaragtay ka soo baxday qaylo qarsoon oo gaadhay ka soo gaadhay ilmaheedii caloosha ku jiray lakma muxkama yaa mid buu ku dhuftay ilmihii caloosha ku jiray baa feertamaya oo feer buu ku qaaday markaasaa waxay samaynaysaa fatusaarica litakyiiri jalsata fadhigeedii unbay bedelaysaa dhinacay u fadhiday ayay haddana dhinac kale isu gedinaysaa ayib haddana haddii ay fadhigeedii hagaajiso wuu ku celinayaa markaasay gedinaysaa kadibna ibtisaamiyo qosol ayay ugu sii maaragtay bedelaysaa yusadidu ljaniinu lakma ukhraa <clears throat> ayuu haddana keenayaa isagoo ay macnihiisa aada moodid inuu leeyahay ilmaha caloosha ku jiro ana hunaa yaa ummaa hooy anigu halkanaan jooga waxay ku farxaysaa u fiirsada feerka ilmuhu ku dhuftay ayay hooyo haddana ku farxaysaa haddii ay xarakada uu ka maaragtay daayo oo dhaqdhaqaaqa ilmuhu daayana hooyo waxaa ku dhacaya deganaan la-aan iyo cabsi iyo walwal ayaa ku dhaqcay hadduu feerkii bilaabana iyo xangaruufadiiyo wixii caloosha uu kaga samaynayeyna farxad iyo bishaaraysi ayaa soo noqonaya yaa allah alwaanun mutacadidatun min alcadaab waa umuuro badan oo isdhaafdhaafsan oo kulligood dhibaato ay ka muuqanayso waxaan filayaa haddii lagu shubi lahaa ragga amuurtan haddii ay maaragtay hal nin haddii hal saacad keliya sidan aada ragga lagu samayn lahaa inuu qaylin lahaa qofku jaarkuna uu maqli lahaaiyo derisku ay maqli lahaayeen qaylada ragga laakiin hooyo soo maaha fa saabiratun muxtasiba hooyo way sabir badan tahay ajirna ilaahay bay ka raadsataa daaxikatun mubtasima hooyo waa qoslaysa waa muusoonaysaa marwalba waa dhoolla caddaynaysaa ullaahi laha ilaahay raxmaddiisu korkeeda ha ahaato ilaahay subxaanahu watacaala raxmaddiisu ha u sugnaato ullaahi calayha waraxmatullaahi macaha raxmadda ilaahay korkeeda ha ahaato ilaahayna subxaanahu watacaala ha u naxariiso cajiibun umrak amrak yaa ummaa hooyo arrintaadu <clears throat> waa la yaab ma waxaan u malaynaa alaamta iyo dhibaatada inay dhammaatay xamliga iyo ilmaha la dhalay keliya inay ku dhammaanayso maya markii ilmuhu uu soo baxo uu maaragtay adduunyada usoo baxdo uu dhalanayo ayay xallati daama dhibaatadii ugu weyneyd markaasayba imaanaysaa <clears throat> falaa huwa <clears throat> biraagibin bilbaqaa'i fi laxshaa ilmaha caloosha ku jiraaye ma rabo inuu gudaha joogo ma rabo uu maaratan halkaa iska joogo mana rabo inuu soo baxo uu bannaan ka yimaado marka dhibaatadood aragti baa dhacaysa maaragtay hooyada fooshaad aragti bay gelaysaa ma'saqaasay soo gelaysaa aan sahlanayn kadibna waxaa suuragala inuusan ilmahaasi soo bixin ilaa qaybo badan oo dumarka ka mida ah lagu sameeyo qalliin iyo camaliya qaysariya waxa la yidhaahdo oo caloosheeda la dilaaciyo aalaadka bokdiga iyo waxyaabihii maaragtay lagu qabanayo korantood korontadii iyo dhibaatadii ay aragtay iyo maaragtay birihii lagu soo qabanayay iyo dhibaatada ay marayso hooyo markay dhalayso waa aragtay dhibaatada ay soo marayso jirkeedii baa la jarjarayaa hilibkeedii baa la jarjarayaa umulisadii baa suuragala ilmihii inay maaragtay iyaduna ay ku dadaalaysa say usoo saari lahayd yatasaabaq waruuxa bilkhuruuj wallaahi sadiquunii yaa xibatii rumeeya waxaa nafteedu inay ka baxdo iyo ilmuhu inuu soo baxo labadaasaa tartan ku jira ama nafteedaa baxaysa ama ilmaha ayaa bannaanka imaanaya rubbama waxaa suuragala inay nafteedu ka hormarto oo hooyadu ay dhimato oo adigu aada noolaato haddii ay ka soo baraarugto macrakada dhibaatada leh oo ay ilmaheeda dhabta loo saaro markaasna waxaad arkaysaa iyada oo qosol iyo muusood iyo dhoolla caddayn hooyadu samayn yaa allah maa hada alxanaan wamaa hada alisaar xanaanka jacaylka intaa dhan walaalayaal bal u fiirsada qad yaquulu qaa'il waxaa suuragala ah inuu qof yidhaahdo limaada alum duuna alab maxaa hooyada uun loo celceliyey awe aabbihii waxaan ku jawaabaynaa laa shaka ana fadla alabi kabiir walaakin fadla alummi akbar shaki kuma jiro in aabbaha fadligiisu uu weyn yahay laakiin hooyada fadligeeda ayaa ka sii weyn uma dhowa allah subxaanahu wa tacaala markuu leeyahay wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaana xamalathu umuhu kurhan wawadacathu kurhan waxamluhu wafisaaluhu halaathuuna shahra allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u dardaarmay insaankii labadiisa waalid ixsaan inay u sameeyaan hooyadii baa xambaartay dhibaata ayay ku soo qaaday maaragtay wayna dhashay dhib kale ayay ku dhashay wayna soo nuujisay haddana muddo dheer oo soddon bilooda ayay hawshaasi socotay asheekh ibnu catiya ayaa wuxuu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala aayaddan wuxuu ku sheegay hooyada afar jeer baa lagu sheegay aabbihiina hal jeer buu kula jiraa hooyada weliba gooni looma sheegin hooyadii baa lala sheegay jamacahu maca alummi fii qowlihi biwaaliday halkaasaa lagula sheegay keliya haddana xamligii iyo uurkii baa la sheegay hooyadaa lagu sheegay wadcigii oo dhalmadiia hooyadaa lagu sheegay ridaacii oo nuugmadiia hooyadaa lagu sheegay marka intaasoo jeer ayay hooyadu marka ka horeysaa marka sidaasaa waxay keenaysaa inay hooyada xaqeedu uu ka wen yahay markaan fiirino walaalayaal qisadii luqmaan uu libnihi u dardaarmay oo wasiyadii jaamicahayd ee allah subxaanahu wa tacaala ayaa tadakhul ku soo sameeyey qisada luqmaan dhexdeeda iyadoo qisadu socoto ayaa waxaa la soo dhexgeliyey wawasayna alinsaana biwaalidayhi xamalatu ummuhu wahnan calaa wah wafisaaluhu fii caamayni an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir aayaddan ma isweydiinay iyo aayadda kasii dambaysaba ma wasiyadii luqmaan bay ku jirtaa man qaa'iluhaa yaa yidhi aayaadkan waxaa weeye wasiyadii luqmaan waa la kala mudaakhala lagu sameeyey iyadoon dhammaystirmin buu allah subxaanahu wa tacaala ayaa er iyo maaragtay wasiyada labada waalid u qumay loomana daynin luqmaan inuu isagu wiilkiisa u dardaarmo maxaa jira arrinta labada waalid waa arrin aada iyo aada u weyn sidaas darteed allah subxaana wa tacaala oo weyn baa qaatay inuu kala dardaarmo isagu waxyaabaha la yaab kale culimmadu yidhaahdeen waxaa ka mid ah haddii luqmaan loo dayn lahaa oo luqmaan u lahaa yaa bunaya atici waalidayka saas oo kale wiilkaygiiow labadaada waalid ateec arrintu sidan way ka duwanaan lahayd wiilkana waxaa suuragala inuu u malayn lahaa inuu luqmaan sida u leeyahay alliamrin fii nafsihi qad yanfacuhu waxaa suuragala inuu is yidhaahdo aabba wuxuu sidan kuu leeyahay dee isaga inaad samafal iyo wax fiican u samayso ayuu rabaa sidaas darteed ayaa allah subxaanahu watacaala ka wareejiyey ilaahay baa subxaanahu watacaalaaba la wareegay oo dardaarankan ilaahay baa qaatay subxaanahu watacaala ayib wasayna alinsaana midda kale wasay annaga eeba isagaa isku tiiriyay subxaanahu watacaala arrimaha kaleoo meesha ku jira waxa weeye rabbi wuxuu yidhi biwaalideyhi lama odhanin walam yaqul biabaweyhi labadiisii aabbo oo hooyi iyo aabbo oo laysku daray oo min baabi takliib la dhaho ma aan laga cabirina biwaalidayhi baa laga cabiray arrintaasna waxaa looga cabiray bay leeyihiin culimmadu wallaahu aclam oo allah uga cabiray hooyada ayaa aayadda lagu sheegay aabbahana maba lagu sheeginba sidaas darteed baa waalideyhi laga cabiro aabbahu halka unbu ka soo dhowaan karaaye wax kale meesha laguma sheegin maxaa jira xamalatu umu wahnan calaa wahnin wafisaal wafii caamayn ayaa la yidhi oo intaasoo dhan uurkii iyo dhalmadii iyo nuujintiiba hooyada ayaa ku shaqalay aayaadka qur-aanka walaalayaal haddaan u fiirsanno ood gadaal ugu laabato aayad kasta oo ka hadlaysa labadan waalid waxay soo qaadaa laba waalid baa la qaadaaye aabbaha lama soo qaado oo laba aabba ahaan looma cabiro masalan fii suurati alisraac markaan fiirino rabbi wuxuu leeyahay waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wa bilwaalidayni ixsaanaa laba waalid baa laga cabiray waana aabiyo hooyo bil abaweyni lama oranin marka waalidkaasna hooyadii ayaa marka halkaas ugu horeyso aabuu halkaa unba wax yar ka soo geliye hooya maarata meesha ayaa ku jirto aabba lama xoog badinin arrinta labaad fii suurati nisana wacbud allaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaan laba waalid baa laga cabiray ilaahi subxaanah wa tacaala fii suurati ibraahim rabbana ikfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina yowma yaquumu lxisaab iyadana waliwaaliday laba waalid baa saa looga cabiray fii suurati nuux rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytii mu'minan walilmu'miniina waalmu'minaat iyadana waliwaalidaya fii suurati alaxqaaf wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaana biwaaliday fii suurati alcankabuud wasaina alinsaan biwaalida xus iyo aayaadka kale hal mar oo maaragtay laga hadlayo irfiga fii suurati nisaa iyo dhaxalka ayaa aaba cabiraada yaa laga cabiray halkaasna waxaa la ishaarayaa bay leeyihin culimadu inuu aaba xagga dhaxalka uu maaragtay dee ragga ayaa dumarka ka badsada sidaas darteed baa loo cabira ama xuquuqdan kale markay tagto hooyada ayaa ka horeysa mar walba sidaasaa rabbi subxaanahu watacaala mar walbana ugu horeey rasuulkuna sala allahu calayhi waaalih wasalam uu uga hormariyey fadliga hooyo walaalayaal waa fadli weyn oo aan la soo koobi karin makaanadeeda iyo darajada eebba siiyeyna waa mid weyn fadligeedana ilaahay unbaa garan kara subxaanahu watacaala wadikruka catrun wa xadnuka daf-un fayaxfadka rabbi alcaliyu ljaliil hooyo sheeg sheegideedu waa wax maaragtay udgoon oo carfaya wey maaragtay xadaanadeeda iyo maaragtay dhinac kuhaynteeda iyo dhab kuhaynteeduna waa meel diiran weeye ilaahay subxaanahu watacaala hooye ha xifdiyo allah subxaana watacaala ha xifdiyo xanaankeeda iyo jacaylkeedu wuxuu u yahay hooyo dadka qofkii xanuunsada bogsiime ayuu yahay meeshaad ka xanuunsatay hooyo hadday kula joogto waa iska bogsanayaan allah subxaanahu watacaala dadka wuxuu uga dhigay qofkii hooyadii u joogto dhilli iyo har uu harsanaya ayay u tahay marka haddii dhibaata ay kugu dhacdana bacd allah ilaahay sokadi qofkaad u sheegateed ula horeysayo hooyo weeye wixii dhibaa kusoo culaysiiyey oo kusoo qabsadayna hooye ayaa durba u gudbinaysaa dacwada hooye bidacwaaka ummii tazuulu sicaab fa dacwaaka ummii liqalbi sabiil hooye ducadeeda ayaa dhibaatooyinka badani ay ku zuulaan oo waalidka ducadiisa waa la helaa fayaa ummii ooye waxaa weeyaan waa rabiiculxayaa waa nolol wanaagsan oo aad iyo aada u wanaagsan wey waa ubax iyo wax fiican oo hooye la arka weeyaan calaa raaxati kamsahirta layaali meeqa ayay hooye usoo jeeday si aad adugu u raaxaysatay iyadu maarta u shafaadaysaa u dhibaatoonaysaa marka qalbigeeduna uu u gubanayaa markii maaragtay aad kala tagtaan ama aada isweydaan oo hooyo ayna deganaanayn marka ducadeennu waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaala hooyeen ha noo joogto cumrigeedana ilaahay subxaanahu watacaala inta nool allah subxaanahu watacaala ha dheereeyo walaalayaal aan ka digtoonaano hooyo dacwat almadluum qofka la dulmiyey habaarkiisana ha la ilaaliyo maxaa jira qofka sidiisaba haddii la dulmiyo habaarkiisa ilaahay subxaanahu watacaala wa xijaabaha uga sokeeya male waana la arkayaa habaarkaasi waa dhacayaa marka sidaa albaabada samada ayaa u furan allana subxaanahu watacaala wuu u gargaaray qofka la dhibo oo madluumka ah wuu u gargaari doonaa waktiba halaga soo wareege maxaad u malaynaysaa qof walbow dadka dhalinyarta ee waalidkoodu maanta nool yahayow maxaad u malaynaysaa haddii hooyada aad dulmido maxaad u malaynaysaa haddii aabbaha aada udulmido allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kuu soo dedejinayaa halaagaaga adduunka ayuu kugu soo dadejinayaa haddii aad qofku uu caaq yahay oo waa labadiisa waalid caaq uu ku noqdo hooyadii caaq ku yahay adduunka allah subxaanahu wa tacaala cadaabku uu soo dadejinayaa haddii kalood u noqoto baarina ee allah subxaanahu wa tacaala cimrigaaga ayuu kuu siyaadinayaa bal qisadan walaalayaal aan aragno qisas cajiiba ah, ayaan inshaa allahu tacaala warin doonaa qisadaan arag axadu hiqaat qof oo waxaa wariyey lagu kalsoon yahay isagoo dhahaya waxaan la fadhiistay maca sheekhin macruufin fa akhbaranii hada alkhabar sheekh la yaqaano oo culimada kamida ah macruufiinta ah ayaa maaragtay khabarkan ka waramay wuxuu yidhi sheekhay waxaa ii yimid nin baa ii yimid ninkaasoo lacnadaaya hooyadiibuu lacnadaya waxaan ka reebay arrinkaasoo waxaan ihi iska daa ha samaynin waxaan weydiiyey buuhi muxuu yahay dembiga hooyada ay gashay ood maanta u lacnadayso wuxuu yidhi waxay samaysay sixir ayay reerkayga xaaskaygay sixir u samaysay waxaan ku idhi wuri sheekhii yaa kuu sheegay arrintaa inay hooyadaa sixirtay xaaskaaga wuxuu yidhi xaaskaygaa ii sheegtay waxaan idhi buuri subxaana allah warma waxaad cajaban tusadiqu zawjataka maxaaskaaga unbaad rumayn hooyadaana waad beeninaysaa waxay ku tiri hooyadaa waxay leedahay ma sixirin xaaskaaguna waxay ku leedahay waa i sixirtay marka iyada unbaad u rumayn hooyadaan waxba kasoo qaadi maysa waxaan dalbay buuhi sheekhi inaan hooyadii la fadhiisto hooyadii baa wiilkeedii ka weynaabaa ii keenay iyagii dhannayd meel baan soo wada keenay gabadhii iyo ninkii wiilkii qaba iyo wiilkii weynaa iyo hooyadii afartoodii oo meel lasoo wada keenay xiwaarkii iyo wadahadalkii wuu dheeraaday marka zawjadii waxa weeye gabadhiina halkaanay fadhidaa waxaan ka maqlay buuhi hooyadii dhaar tiro badan iyo oohin iyo maaragtay oo kulligoodna i wada tusinayay buu yidhi inay hooyadu run arrintan ay ku sheegayso oo sixirkan iyadu aynan samaynin marka kadib gabadhii wiilku qabay baa waxay diiday oo ku adkaysatay inaynan dhaarta hooyada ka aqbalaynin ilaa bayt allahi alxaraam in maka kacbada la tago oo kacbada maaragtay loogu soo dhaarta ma ogye inaynan meel kale uga aqbalaynin ayaa ku dhaaratay waxaan ku idhi buuri sheekhii orda aada xaramka kulligiin wada taga marka halkaasna ha laysugu soo dhaarto waxaan dalbay buu idhi wiilka weyn raqamkiisa inuu ii qoro taleefankiisa waxaan la soo xidhiiray laba maalmood kadib ayaan soo weydiiyey waa dad sacuudigeeda meelaha u dhow ku noolaa laba maalmood kadib baan wiilkii soo wacay wuxuu yidhi wiilkii weynaabaa ii warramay wuxuu yidhi waxaan aadnay baytullaahi alxaraam kacbadaan aadnay hooyaday way meeshiibay maaragtay ku ducaysatay nafteeda ayay habaartay hooyo waxay tidhi allahayow ha isoo celinin gurigaygana hay soo celinin haddii arrintaa anugu aan sameeyey ilaahay bay la hoos gashay tabaracat ila allah an yantasira laha min ibnatiha wa zawjatihi in kaanat madluuma hooyadu waxay tidhi allahayow haddii lay dulminaayo allahayow ii gargaar oo wiilkayga iyo xaaskiisa iga dhici sheekhii baa wuxuu leeyahay waxay soon wiilkii wuxuu ku yidhi cod waan la soo noqday biummi wa dumuucuha calaa ay ilintu ka socoto hooyii markay sidaa uu ilaahay u bariday oy u habaartantay oy kacbadii kusoo habaartantay baan soo baxnay iyadoo ilintu ay ka socoto markaan soo gaadhnay annagoo jidka soo soo marayna waxaanu helayba khabarkii iyo warkii oo naga soo hormaray oo maaragtay magaaladii yaalla khabarkaa ma garanaysaan walaalayaal warkaasi wuxuu sheegayo waxaa weeye ina akhii wa zawjatih walaalkay iyo wuxuu yihi xaaskiisii maata calaa isri xaadisin lahumaa fi dariiq jidkii ay soo socdeen walaalkay iyo xaaskiisii waddadii bay ku dhinteen walaa taxsabanna allaha gaafilan camaa yacmalu aldaalimuun ha u malayn allah subxaanahu wa tacaala inuu moog yahay halmaansan yahay dadka daalimiintii waxay samaynayaan maxaad u malaynaysaa qofka la dulminaayo hadduu hooyo yahay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha looga boqo hooyo allah subxaanahu wa tacaala ha looga boqo dadka la joogo oo dhan wiil hadduu noqdo wiilku gabadhuu qaba hadday noqoto cid kastaba ha noqotee hooyo maarata ha looga boqo fa candad cindaka um hooyo gabadha laga yaabo inay wiilkeeda ama odaygeeda hooyadii ama ay dhibayso waxay mid waliba ogaanaysaa inay maaragtay iyadaba hooyadeed inay baari u noqoto inay rabto oy jeceshahay hal anta xamaltii adiga miyaad soo xambaaray markuu yaraa mise iyadaa soo xambaartay hooyadii ma adiga ayaa soo tarbiyey mise isaga ayaa soo tarbiyey ma adigaa soo xanaaneey mise isagaas hooyadii baa soo xanaanaysa marka ilaahay subxaanahu watacaala ha looga boqo ayib ayuha alikhwatu walakhawaat iclamuu ana kula shay shay walba oo adduunkan yaalla bedel baa laga helaa walaalayaa haddii reerku xitaa uu kala tago gabadha waxaa laga yaabaa ilaahay wuxuu siinayaa hadduu ninku dhibo hadduu ninku dhibo ninkaagu haduu ku hadduu hooyadaa dhibo oo la kala tago waxaa suuragala ah, allah subxaanahu watacaala inuu bedel kheyr qabo nin fiican ku siiyo sidoo kale ninka haddii gabadha xaaskiisu ay dhigto hooyadii waxaa suuragala ilaahay bedel fiican inuu siiyo owlaad walaalayaal ilmuhu hadday dhintaan waxaa suuragala ilaahay subxaanahu watacaala bedel kale inuu ku siiyo kuwo ka khayr badan xooluhu hadday kaa baaba-aan waxaa laga yaabaa xoolo kale inaad hesho ayaa suuragala laakiin kayfa low faqadta ummaka oo abaag haddii aad waalid kaa weydo waalidka bedel isaga mala wuu heli karaa oo wax bedela mala la samayn karaa bisaraax aan su-aashan walaalayaal isweydiino kam waaxidin mina bal aan usoo jeedsano meeqa annaga naga mid ah baa hooyadooda gacantooda shumiya meeqa inaga inaga mid ah baa hooyo madaxa ka shumiya meeqa inaga inaga mid ah ayaa hooyo lugaheeda fadhiista meeqa inaga inaga mid ah ayaa hooyo adab iyo ixtiraam kula hadla sadiquuni iyo rumeeya hadduu qof walo inaga inaga midii usluubka tacaamulkiisa uu hooyadii kula dhaqmayo uu gadaal ugu laabto wuxuu arkayaa inuu caaq yahay ayuu is arkayaa ruux waliba alxaqiiqa waxaan u baahannahay walaalayaal bixaajati maasa aad baahi waxaa inoogu haysaa inaan ku celinno calaaqada iyo xiriirka aan la leenahay hooyooyinkeen inaan dib ugu laabanno waa lagama maarmaan haddii hooyadaa maanta dhimato adiguna adduunka caaqaad ku ahayd hidaayo oo lagu soo hanuuniyo ilaahay subxaanahu watacaala uu qofkaas soo soo hanuuniyo wuxuu tamanii lahaa ruux waliba inay hooyo madaxeedii markuu soo bixiso ama gacanteeda oo gacanta aad ka shumiso ayuu maaragtay tamanii lahaa mana helaayo qofkaas umaa saamixni uu yidhaahdo hooyo iska kay saamax marka mana la helaayo cumar bin alkhadaab waa kii nin uu imaanayay markaasaa wuxuu ku yidhi hooyaday da-deedu way weynaatay xaajadeeda iyo danteedana ma gudato ilaa dhabarkayga unbay ku gudataa matiyi iyo gaadiid buu u yahay ma u aragtaa inaan xaqeeda aan guday maya buu ku yidhi maxaa jira liannaha kaanat tasnacu bika dalika wahiya tatamanaa baqaa'aka wa anta tasnacuhu wa tatamanaa firaaqa waa hadal runtii aada iyo aada u cajo badan wuxuu ku yidhi arrintaas aada samaynaysay wooyo markii hore way kuu samayn jirtay adiga dhabarkay kuu qaadi jirtay gacanteeday kuu quudin jirtay habeenkay kuu soo jeedi jirtay waxayna jeclayd inaad baaqi noqoto ilaahu ii badbaadi ilmahayga ilaahu gabadhayda iyo cudurkaniiga kicay maanta ii bogsato ilaahu wiilkayga iyo caafi ayay hooyo dhahays laakiin adiga soo maa hooyo markay maanta weynaatay watasnacuhu arrintan waad samayn watatabannaa firaaqa waxaad jeceshahayna ilaahayow idhaafi baad leedahay ilaahayow iga astur baad leedahay ilan hooyo waxaa laga yaabaa da'deeda kuu weynaad ilaahayow maartay marka waxa aad labadiinu jeceshihiin waad maanta waa caawinaysaa waa loo jeedaa laakiin iyaduna way ku caawin jirtay labada rajana way kala duwan yihiin iyaduna waxay jecleed inaad u noolaato adiguna waxaad jeceshahay inay ku dhaafto ayaad jeceshahay ayuha alikhwatu walakhawaat bal waxaad fiirisaan suuradan iyo muuqaalkan kale oo ha sheegaya xanaan al um hooyada maaragtay jacaylka ay leedahay ayaa halkana ka muuqanaysa iyo maaragtay eh, xaqiiqatan sida ay tahay caaisha radiallahu canha ba waxa u timid gabadh miskiinad ah oo laba cunug maaragtay xambaarsan oo wadata waxay maaragtay siisay cunto yar oo ahayd maaragtay timiraad saddex timir camal bay siisay marka labadii gabdhoodna min hal bay siisay iyaduna hal bay la hadhay markay la min hal u dhiibtay ayay <clears throat> gacmaha kusoo taageen markiiba haddana kii kale intay kala jeexday ayay maaragtay labadoodii kala siisay iyadiina afkeedii ayay qartaa waa un sidii hooye ay samayn jirtay oo qof walba hooyadii ay ku samayn jirtay caaisha oo aada iyo aada arrintii ula yaaban rasuulku hadday u sheegtayna wuxuu ihi ina allaha qad awjaba laha aljanna aw actaqaha min annaar ilaahay subxaanahu watacaala hooyada jannada ayuu gabadhaa u waajibiyey naartana waa ka xoreeyey faabshiri ummaa hooyo ku bishaarayso ilaahay subxaanahu watacaala cimrigaagi saharkaagii iyo soo jeedkaagi iyo tacabkaagi iyo rafaadkaagi alla subxaanahu watacaala dayici maayo ayib ma asdaq anahum facluu ma usadiqu anahum facluu bika hada ya ummaa ma la rumayn karo walaalayaal inay dad ay hooyo dhashay arrintan ay ku sumayn ay ku samaynayaan bal qisadan kale aan maqaloon dhegaysano hooyadii ayaa qisada sheegaysa hooyadu waxay tidhi ilmahayga aniga ayaa soo xambaaray calooshayda ayaa sagaal bilood ku waday aabihiina wuu dhintay bilo keliya markuu jiray buu dhintay aabihii hooyo iyo aabbaba aniga ayaa u noqday gabadhii walaashii ka weyn oo saddex sano ka weynna waa ii joogtay aada iyo aad baan wiilkayga u jeclaaday ma aanan naaska ka gurinin bay tidhi ilaa saddex sano kadib ayuu saddex sano ayuu naaska nuugaayay ilaa isagu uga tegay danihiisa wuu uga tegay xubbigaygi iyo jacaylkaygii oo dhan baan ku shubay iyo xanaankaygii far markii uu guur gaadhayna waxaan u guuriyey gabadh wanaagsan oo akhlaaqdeeda iyo diinteeda aan ku jeclaaday baan u guuriyey ahalkeediina aada iyo aad bay maaragta u karaameeyeen kadib laakiin isaga ayaa furay shan sano kadib ayuu furay waxay u dhashay wiil iyo gabar bay u dhashay maxaa jira uu sababtu u furayna wuxuu dhahayay bay ti hooyadu waxa weeye hayru mutacallima gabadhan oon male qof wax yaqaano sidaas darteed waa iska furay wuxuu guursaday gabadh kale oo iskuul ka shaqaysa ayuu guursaday marka waxaan u qumay bay tiri hooyadii aniga ayaa tarbiyadii ilmihiisa ayaa gacanta ku qabtay ilan gabadhii haddii la furay waa iska tagtay wiilkii iyo gabadhii baan anigu maarata u istaagay aniga ayaa u khidmayn jiray zawjadii xaaskiisana anaa u khidmayn jiray ilaan mucalimad bay ahayd oo iyadu iskuulkii ka shaqayn jirtay laakiin anaa reerka sii hayn jiray sidaana raalli baan ku ahaa waxoogaa kadibun haddii la joogay gabadhii waxay ay noqotay cuntadii aan sii kariyaba ma ay waxay tiri cuntadan cunto fiican ma aha maaragtay ictino fiican iyo maaragtay uma dadaalo cuntada marka waxay raadsatay gabadh shaqaalaah oo khaadimada bay raadsatay gabadhii bay marka la keenay khaadimadii markay timid oo wixii aan qaban jiray waxay tiri ay iyadii qabatay waxaan reerkii ku noqday culays dul saaran culays dul saaran ayaan ku noqday haddana waxay bilowday gabadhii ninku wiilku uu qabay inay ku samayso igu tatahimuni bitadakhul yacni inay igu tuhmaysato inaan anigu arrinta soo dhex galayo oon mar walba ninkeeda iyo iyada ku kala dhex jiro waxyaaba aanba aniga waxay tiri iqusaynin ayay ka shakisan tahay oo shu uun khaadima iyo gabadha shaqaalaha iyo umuurteeda aan soo dhexgalayo marka kadib arrintiibay aada iyo aadna uga hadashay wiilkayga waxay tiri laa yukalimuun bal akhrajanii min gurfatii iska dhaaf daakhila albeyti ila almulxaq alkhaariji lilbeyt wuxuu iga saaray wiilkii balu fiirsado walaalayaal iyadaa dhashay waa iyadaa dhashay oo sagaal bilow caloosha ku weday wuxuu iga saaray bay tiri qolkii aan gudaha ku lahaa guriga gudihiisa wuxuu i dejiyey almulxaq alkhaariji waxaa la yidhaha qolka banaanka alaabta la dhigto ee maaragtay banaanka aad alaabta lagu gurto iyo maaragtay mustawdaca kaas ayuu idejiyo uhi halkaa deg gabadhii shaqaalaha haydna waxaa la soo geliyey gurigii gudaha iyo qolkii duqda ayaa la dejiyey maamadu hooyadu ay lahayd alkhaadima makani waxay yidhaahdeen waa u baahanaa inay noo khidmayso habeenkii iyo noo shaqayso hooyadii waxay tihi taxamaltu haada waradiit wakatamtu kayrii liannahu ibnii uxibuh arrinkaas waan iska taxamulay waan qaatay raallina waan ku noqday waana qarsaday cadhadaydii baan qariyey maxaa jira wiilkayga waan jeclahay weli waqacat idaama arrin weyn baa dhacday marka walaalayaal hooyadii waxay leedahay fii yowmin maalin maalmaha kamida baan soo noqday intaan tegey baan gabadhaydii baan soo booqdo iyadana la qaday ilaan waa labadii ay soo korisay agoonnimada kusoo soo koraysay marka gabadhiina waa la guursaday gabadhii baan kasoo noqday oo magaalo kala deganay markaan soo aaday reerkii oon meeshii qolkii alaabta la dhigi jira banaanka ahee la dejiyey aan u imid waxaan helay bay tiri iyadoo cafashkaygii joodarigaygii boorsadaydii wixii aan lahaaba bannaankaa la isoo dhigay khaarij alkurfa ayay yaalaan markaan albaabkii garaacay oon salaamayna wiilkayga xaaskiisii baa waxay tidhi waxaanu u baahannahay qolkaa bannaankaa waanu u baahanay maxaa jira waxaan ka dhiganaynaa mustawdac yani waxa weeyaan waxaan ka dhiganaynaa qol alaabta aan gashanno ayaan ka dhiganaynaa sidaas darteed waxaan ku idhi bay tihi ayna adhab oo anigu xaggeen aadaa marka weliba waktigan oon hadda imid oo habeenka xaggeen tagaa waxay tidhi idhabi ilaa ayi makaani ilaa daakhila albeyt wa ardu waasica meeshaa rabta aad dhulka ilaahay waa waasic laakiin gurigaan la iskaga baxay ayuha alikhwatu walakhawaat walaalahayow ayna alquluub awe qalbigii ayna almashaacir awe dareenkii wiilnimada iyo gabarnimadu ayna alixsaas ayna alraxma awe naxariistii ayna alxilm dulqaadkii away taqulu lumm alcajiib waxay leedahay ana ibni khalfaha lam yuxarak saakinan walam yantiq bikalima wiilkaygii markay la hadlaysay gabadhu saa ila hadlaysay wuu taagan yahay waxna ma samaynin hal kelimana kuma hadlin ayuha alikhwa hooyadii baa warka waxay tidhi waxaan garaacay waa habeen dadkii dariska ahaa baan albaabka ku garaacay bijawin shadiidi lburuuda aadna way u qabowdahay markii aan u galay dariska yagii waxaan ku idhi bay tiri waxaan rabaa inaan caawo idinla seexdo way qariibsadeen waa dad garanaayay waxaa la yidhi maxaa dhacay inaan ka qariyaan isku dayay laakiin waan ka qarin kari waaye waan u sheegay arrinta dhacday waxay tidhi gabadhii dariska ahayday soo dhoweysay way oyday iyadoo oon rumaysanayn arrintii al ummu fi sabaax waxaan idhi bay tidhi subaxii waxaa ii imaan doonta gabadhaydii iyada ayaana iqaadi doonta marka raalli ahaaba caawan baan idinla baryi doonaa waxay tidhi dushaada wax dhibaataa ma aha gurigu waa gurigaagii marka haddaa rabta iska joog subaxii baan gabadhaydii la xidhiiday waxaan ku idhi hooyo io imow aadi kaxayside cindaha lmusiiba markaasiiba dhibaatada weyn haddana ku dhacday waa labadii ruuxay dhashay wiilkiiyo gabadhii waxay tidhi gabadhaydii way cudur daaratay maxaa jira ninkeedii ayaaba wuxuu dhibay labadii habeeneen ku maqnaa ilan waa ka hadda safarka uga soo laabatee labadii habeen buuba dhibsaday sidaas darteed hooyo suuragal ma aha inaad annaga noo timaado taleefankiina way ku dhigtay halkaasayna maaragtay hooyadii yay la istaagtay oohin yaa allahumma ayucqalu haada annahum facaluu bika haada arrintaasi ma suuragal bay noqon kartaa inay ilmaha ay dhaleen waalidka ay ku sameeyaan ayuha alikhwa awe abaalmarkii ixsaanka uu lahaa iyo samafalku miyaynan ogeyn dadku haddii zawjka sidaan sheegnayba la waayo beddel baa ilaahay subxaanahu watacaala keenaya laakiin hooyo walaal hooyadii oo qisada sii warinaysa usirtu abki waan iska oohin baan la fadhiistay ilaa aan waayay lam ajid dumuucan abkiihaa ilin iga timaadaba aan waayay وcalimat jaaratiya bilkhabr saataratnii albukaa deriskaygii ayaa iyaguna arrintii ka war helay iyaguna oohin bay igu kaalmeeyeen waqaalat laa calayka fahaadaa baytuka wanaxnu ahlak deriskii baa ka fiicnaa ilmahay dhashay waxay ku yidhaahdeen wax dhibaataa dushaada maaha kani waa gurigaagii annaguna waxaan nahay dadkaagii baan nahay dadkii muxsiniinta ahaa ee meesha deganaa ayaa arrintii maqlay oo waxhaysta oo ilaahay wax siiyey markay qisadaydii ay maqleen waxay noo diyaariyeen guri bay ii diyaariyeen bay tidhi alaabtii oo dhanna waa la ii dhigay nin muxsin oo ilaahay gacantiisa waxgeliyey ayaa wax walba uu soo sameeyey dariskii oo dhan baana u khidmaynayay qofka weyn iyo qofka yar waa ii wada adeegayeen hooyadii waxay tidhi ahlul xay xaafaddii dhannay dadkeedii baa isoo booqanayay qof kastana waa ii imaanaya ilaa wiilkeedii ma ogi ima soo ziyaaranin bay tiri marna waan jiraday oo isbitaalka ayaa la dhigay jiraanka iyo dariskaa uu imaanayay markii laga reebo wiilkeedii taquulu lum um waha ana antadiru siyaaratahu wa calay ilaa hadda waa anigaa sugaaya inuu isoo booqdo qalbigayguna waa googo-ayaa wa adcu allaha an yusaamixa ilaahayna waan u baryaa inuu ilaahay iska saamaxo oo iska cafiyo maa arxamaka yaa ummaa hooyo yaa kaa raxmad badan yaa kaa raxmad badan hooyo allah subxaanahu wa tacaala xaqiiqadu waxaa weeye qofka sidaa sameeyey inuu maaragtay dhiibayo layadfacu humana walow bacda xiin waktiba kadib ha noqotee isaga ayay oohintu iyo dhibaatadu ay ku dambay aljazaa min jinsi alcamal ayib marka taasna waxay noqonaysaa suurada kale ee maaragtay hooyo walaalayaal hooyo waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaalaba manziladaa dejiye inagamana mudanin inaan qaabkaas aan ula dhaqanno ilaahayna subxaanahu watacaala marba haddiayna iyaguba na amrayna waxun aynana amrayna in anaga ateecno oo hooyo aan maqalla ayaynagu leedahay rabbi subxaana watacaala markuu ka hadlay wain jaahadaaka calaa an tushrika bii maa laysa laka bihi cilmun falaa tutiichuma baa lihi wasaaxibuhumaa fi dunyaa macruufa bal fiirso xitaa labadaada waali oon muslimiin ahayn oo gaala xitaa hadday yihiin oy maaragtay yaa haddana la rabaa layidhi wasaaxibuhumaa fi dunyaa macruufa adduunka wanaag uun kula joog markaasaa innaga waxaa laga yaabaa inuu qof innaga ay daliishado u yidhaahdo aabbaha iyo hooyaday saasay ileeyihiin iyo saasay ileeyihiin iyo waa iskaga tegayaa waa iskaga guurayaa maanta bilaahi calaykum baa la arkay dad intay ku daydeen dadka maaragtay aan muslimiin ahayn iyo ummado kale dhaqankood la qaatay ayaa hooyo oo guri keligee degan laga guuray oo aabbo keligii degan laga guurayaa oo qofkii guri kale uu degayaa oo maaragtay uu leeyahay haddii wax yar uu ka sheegsana waxaasu igu sameeyey iyo waxaasuu hooyada igu tidhi miyuusan rabbi lahayn wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufa war labadaadaas saaxiibhuma kula saaxiib oo la joog adduunka macruuf maxaa laga wadaa waxa laga wadaa adduunka waxala waxay u baahanya u qabataay lagama maarmaan wey waajib bay kugu tahay biilka inaad ka bixisaa waajib bay kugu tahay xitaa iska dhaas muslimiina gaalo iyagoo ah ayaa biilka ka bixinaysaa ood wax fiican u samaynaysaa ood u khidmaynaysaa ood u adeegaysaa famaa baaluka maxaad u malay hooyadaa yaabaha oo muslimiina oo kusoo soo oo kugu soo dadaalay oo wakti kuu bixiyey xaalada iyo kaa mutaysteen walaalayaal walaalayaal hooyo waxa weeyaan waa kutla waa raxmad meel fadhida weeye waa naxariis ilaahay subxaanau watacaala adduunka keenay weey waa sabir meel fadhiya subxaanau watacaala u barino wax walbood adduunka intaad ku noosha haddaad samaysana marna hooyo ma gaadhaysid xaqeeda inaad fuliso in allahu tacaala muxaadaradeenna qaybta hore caawo intaas ayaan ku reebaynaa wajazaakum allahu khayran wsala allahuma wsalam calaa nabiyina muxamedin wasaxbi ajmaciin macalin afryaan jazaaka allahu khayran sheekh axmed xasanaadka allah ku saaro annagana allah naga kuwii wax ku qaatay kelmadaas aad bay noo taabatay aad iyo aad bay noo taabatay jazaaka allahu